asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo soddonaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab bsmi llahuma wslm la nabiyina mxamedi wla alih wsaxbihi ajmaciin ama bacd qala almualifu raximah llahu tacaala baabu man hazla bishayin fiihi dikru llah aw ilqur'aani aw alrasuul wuxuu baabuu yahay man hazala ciddii ku jeesjeesta bishayin wuxuun waxaasoo fiihi dhexdiisaba dikrullahi ilaahay dikrigiisa uu ku yaallo aw amase bilqur'aani aw ilqur'aani aw bilqur'aani qur-aanka ku jeesjeesta aw irasuuli aw birasuuli ama rasuul ku jeesjeesta salawatullahi wasalaamu caleyh saas ayuu baabu yahay macnaha wuxuu baabku naga hadlayaa mid kamida waxyaalaha nawaqtid iliimaanka la yidhahdo ee iimaanka baabi'iya imaanka jabiye macnaha ama buriya ayuu meesha kaga hadlayaa taasoo ah in lagu jees jeeso ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha uu weyneeyey oo sida dikrigiisa oo kale axkaamta sharciga ah qur-aanka lagu jees rasuulka lagu jees jeeso salawatullahi wasalaamu caleyh taas oo waxoogaa la liido macnaha waxoogaa la xaqiro waxay ka mid tahay waxyaalaha dadku ay ku gaaloobaan macnaha iimaanka baabi'iyay ka mid tahay macnaha wa qowli llahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisii uu baab yahay uu yidhi walain sa'altahum haddaad weydiiso layaquulunna waxay odhanayaan munaafiqiintii inamaa kunnaa waxaan ahayn uun nakhuudu kuwa dhumbada wa nalcabu oo ciyaara ciyaar iyo waxay uun naga ahayd maarta qul waxaad tidhaahdaa abillaah ma alle iyo wa aayaatihi iyo aayaadkiisa iyo warasuulihi rasuulkiisa miyaad kuntum ahaydeen tastahzi-uuna kuwa ku jees laa tactadiruu ha cudurdaaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib baad gaalowdeene waxba ha cudurdaaranina in nacfu haddii aan cafino can daa'ifatin koox oo minkum idinka idinka mid a nucadib waanu cadaabi daa'ifatan koox ayaanu cadaabi biannahum kaanuu inay ahaadeen darteed baana u cadaabaynaa mujrimiina dembiilayaal macnaheed waxa weeye ilaahay subxaana watacaala diintiisa iyo wax alla wixii calaaqa la leh in la weyneeyuu amray iimaankaana saa keenay shay markuu ruuxu rumaysan yahay mabda ahaan uu rumaysan yahay caadatan waxaa la yaqaanaa inuu taqdiiriyo oo qiimeeyo oo uu la weynaado shaygaas san la fududaanin iyo sidii iyo meeshaa iskaba dhigba iyada caayitaan iyo aflagaadana iskaba daa sidaasaa lagu yaqaanaa marka ilaahay subxaana watacaala sidaasuu amray oo in la weyneeyo waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub in la weyneeyo shacaa'irta ilahi subxaana wa tacaala oo axkaamtii sharciga la weyneeyo kitaabka la weyneeyo oo rasuulka la weyneeyo salawatullahi wasalaamu caleyh la qadariyo taasaa ma'muura macnaha la amray haddii marka ay dhacdo in la liido oo la fududaysto oo la quudhsado oo la aflagaadiyo oo macnaha wax wey wax laga sheego waxaa imaanaysa marka in la gaaloobo oo dadka noocaas sameeya ay islaamka ka baxaan macnaha arrintanaa kutusaysa oo nabiga waktigiisii salawatullhi wasalaamu aleyh waktigii nabiga ayaa waxaa dhacday <clears throat> qolyo munaafiqiin ahoo nebiga la socday sal lla alay wasalam sida inoo imaan doonto xadiidku inoo keeni doono ayaa waxay ku jeesjeeseen saxaabada nebiga sal alla alay wasalam waxbay ka sheegeen oo way aflagaadeeyeen markaasay aayaadkani soo degeen way cudurdaarteen marka maxaa waxaan idinku watay oo ugu kacdeen marka la yidhi ayay marka cudurdaar la yimaadeen oo yidhaahdeen jid baan haynay oo waa lugeynaynay oo waanu ku madadaalanaynay ciyaar iyo uun waxay naga ahayd uun jidka uun dhibkiisa isku dhaafi oo ku mara jidka umaan islahayn laakiin wax qalbiganaga ka soo go-ay iyo xumaan qalbiganaga ku jirta ma ahayn cudurdaar noocaasoo kale la yimaadeen kuwii marka ilaahi subxana wa tacala aayaadkan ka dejiyey waxaa lagu yidhi walain sa'altahum haddaad nebiga weydiiso ood ka tidhaahdo war maxaa xumaantan idiin geeyey maxaad ilaahay iyo waxaad ujeeda maxaad ilaahay yani nebiga sal lla slam saxaabadiisa maxaad u aflagaadayseen haddaad tidhahdo layaquulunna waxay odhanayaan inamaa kunnaa waxaan uun ahayn nakhuudu kuwa dhumbada hadalka unbaa nala jiira wey macnaha wanalcabu oo ciyaara yani waa uun hadalkan meesha nala derderay talabaadna waanu ciyaaraynay wax uun afka unbuu ahaaye wax qalbiga gaadhsiisan ma ahayn oo xumaan qalbiga kuma jirto wax qalbiga ka soo go-ayna ma aha alla subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi isagoo cudurdaarkoodaas meesha ka saaray qul waxaad tidhahdaa abillaah ma ilaahay iyo wa aayaatihi aayaadkiisa kuwa kawniga ah iyo kuwa tansiiliga ah iyo warasuulii rasuulkiisa miyaad kuntum ahaydeen tastahziuuna kuwa ku jees saxaabada nabigay ku jeesjeeseen salawatulli wasalaamu caleyh laakiin saxaabada nebigo lagu jeesjeeso waxaa ka dhalanaya oo ka imaanaya ilaahay iyo aayaadkiisii iyo rusushiisii oo lagu jeesjeesay baa ka imaanaya qacan saas way maana marka waxba ha cudurdaaranina lagu yidhi laa tactadiruu ha cudurdaaranina waxba marmarsoodka iska daaya qad kafartum waad gaaloodeen bacda iimaanikum iimaankiina kadib iimaankay lahaayeen ma afki kii afka ay ka sheeganayeen ba mise waxa weeyaan iimaan bayba lahaayeenoo mu'miniin bay ahayn laakiin iimaankoodu daciif yahay intii yaraydna marka waa waayeen mar hadday jees jees la yimaadeen labada qowlba waa la sheegaya macana iimaan bay lahaayeenoo iimaan daciif bay lahaayeen iyo ma ahe munaafiqiinu bay ahaayeenoo bacda iimaanikum waxaa laga wadaa iimaankii afka ahaa oo afka ay ka sheegan jireen in nacfu haddii aanu cafino can daa'ifatin koox oo minkum idinka idinka mid ah nucadib waanu cadaabi laga maarmaan aaifatan koox baanu cadaabi kollay idin wada dhaafi mayno w maana kollay idin wada dhaafi dacda cafin mayno qolo haddaanu iska cafino idinka idinka mid ah qolo idinka mid a inaanu cadaabno waa qasab macana waanu cadaabi saasuu ilahi subxana wa tacaala uu u sheegaya qolana la cafinayo ayaa waxay culimadu leeyihiin waxay ahaayeen qolo iyagu aan afka wax kaga hadlin laakiin meesha goobjoog ahaa meeshii waxa lagu sheegayay saxaabada yani wax loogu dhimeeyey ayay joogeen qolyahanayna iska raacsanaayeen waxaayahayeen marka maynan odhan war waxaan joojiya shib bay ka yidhaahdeen qoladaasi marka dembiga waa la wadaageen oo waxay ula wadaageen meel xumaan lagu samaynaya haddaad fadhido oo xumaantii aadan yacdhihin dadka ka celin oo uga naseexaynin ood iskala fadhido xumaantaa waa la wadaagtaa macnaha qoladaasi maadaama ayagu ficlan marka wixii ayna u samaynin laakiin ay la wadaaghayeeno meesha joogeen waa la cafin kuwaas hadday toobad keenaan waa la cafin qolyo kalea jiro iyaga marna aan la cafinayninoo waxaan loo cafinaynin kuwa waa la cadaabi waxaa loo cadaabayaa biannahum kaanuu mujrimiin dambiilayaal waaweyn bay kuwaasi ahaayeeno dembi weyn bay la yimaadeen sidaas wey macnaha marka saxaabada nabiga sal ly waslam waxaa lamid a ah waxyaalaha yani ilaahay uu weyneeyey oo dhan ayaa la mida macna can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar waxaa laga warinaya wa muxamed ibnu kacbin iyo moxamed ibnu kacb iyo wa zayd ibnu aslam wa qataada intoodaa waxaa laga warinaya cabdullahi ibnu cumar waa saxaabi saddexda nin ee kaleetabana waa taabiciin xadiidkoodii baa marka isku dhex daray isku ururiyey macnaha wuu isku ururiyey dakhala wuu galay xadiidu bacdihim qaarkood sheekadiisii iyo warkuu ii sheegay baa fii bacdin qaarka kale warkiisii galay macnaha way u warameen cabdullahi bni cumarna gooni buu ugu sheekeeyey nimankan kalena gooni bay ugu sheekeeyeen ninka xadiid kasoo tabinay hadalkiibaa marka isdhex galgalayo hadalku isku hal mawduuc buu ku saabsanaa laakiin nin walba wuxuu ku gutay kelimooyin iyo weedhah weedho uusan ku guda ninka kale weedha waxbay ku kala hadalkii marka waa isdhex galgalayoo hal mid buu noqday manaa hal xadiis buu isla noqday oo uu kasoo saaray manaa waa ka marka xadiidkii intooduba ay u sheegeen anahu amar yashaniye qaala waxaa yidhi rajulu nin baa wuxuu yidhi fii ghaswati tabuuk duulaankii tabuuk waa duulaankii uu nabigu sanadka sagaalaad ubixi jiray sanadkii sagaalaad hijriga uu baxay salawatullahi wasalaamu calayh nimankii reer ruum la odhan jirayna uu inuu kula kulmo doonayay nabigu sal lay slam kadibna waa kasoo laabtay yani duulaanka la magac baxay wey macnaha yani azwat lcusra duulaanka way suuratu tawba aada ilahay ugaga warramay subxana watacaala niman baa marka waxay yidhahdeen munaafiqiinta ka mid a nin munaafiqiinta ka mid ah wuxuu yidhi maa ra'aynaa maanaan arag buuri mithla quraaina quraadanadan culimadanadan oo kale maanaan arag culimadanadan wax lamida oo kale maanaan arag haa ulaa ee kuwan ah arqaba yani kuwa ka waaweyn oo ka ballaadhan butuunan xagga caloosha ka caloola waaweyn walaa akdaba ka been badan alsunan xagga carabyadana walaa ajbanu ka fulaysan cinda alliqaa rag markii lays helo yani sidaasay ku yidhahdeen waxay yidhahdeen quraada waxay ka wadaan raggii yani qur-aanka akrin jiray ee culimada saxaabada ahaa kuwaasay ka wadaan weliganaba kuwan oo kale maanan arag bay dhaheen kuwa naganoo kale weliganoo maanan arag yani calool weynan iyo hunguri weynan iyo been carabka ah iyo fulaynimo oo ragba la iska dhicinayo saddexdaas wax kula midaba maana arag wdhe yacni waxay ka wadaan dadka quraada ay leeyihiin rasuul allahi sal ly sl rsulkay ka wadaan waa asxaabuhu lqura iyo asxaabtiisii quraada ahaayee macnaha mucalimiinta ahaayee qur-aanka yaqaanay fa qaala lahu cawf bnu malik saxaabiga cawf bin maalik layidhahda wuxuu ku yidhi ninkii sidaa yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka munaafiqun laakin munaafiq baad islaamka waad ku gabanaysaa urkaad gaal ka tahay la ukhbiranna waanan usheegi bu yii rasuul alahi sal lay slam rasuulkaan usheegi hadalkaaga nabigaan gaadhsiin fadahaba waxaa tegay cawfan cawf baa tegay ilaa rasuulilahi sal lay slm nabigu aaday liyukhbirahu si uu uu sheego hadalkii fawajada wuxuu helay cawf alqur'aana qur'aankii oo qad sabaqa u kaba soo hormarayba intuu sii socday ayuuba waxyii soo degay arintiiba ka waramay cawf markuu nabiga u tegayba salawatullahi wasalaamu aleyh qur-aan baaba la akrinaya arrintii ku saabsan ayb fa jaaa rajulu ninkii baa marka yimid tala isku dhawaarta marka meel xun bay arrintuki yimid fa qaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inamaa kunnaa waxaanu unahayn ahayn nakhuudu kuwa dhex gala wanalcabu oo ciyaarnaa wanataxadatu waanu iska sheekaysanaynay xadiid arakbi jamaacada iyo dadka socotada sheekadoodo kale naqtacu waxaanu ku goynaynay bi isaga cani ariiqi jidkaan iskaga goynayna jidkaanu ku marayna wey macnaha ilan markaad macnaha jid hayso xoogaa maaweelaad isaga baanta marka waa iskaga maaweelay iyo sheekay iska sheeko jid bay iska ahayd macnaha qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilayhi ninkaas inaad fiirinayaad mooda hadda mutacalliqan isagoo ku dhagan biniscati naaqati rasuuli lahi sal lay waslam hasha uu nabigu saarnaa xadhigeeda isagoo ku dhegan nisciga waxaa la yidhahdaa macnaha waxa waa xadhigga reeryada lagu xidha waay ama maraagdhe ama macnaha cayndhe ama wuxuudhe macnaha wa ina alxijaarata dhagaxaantiina tankuba waxay ay garaacayso rijlayhi labadiisa lugood bay garaacaysa hasha xadhigeedii buu ku dhegan yahay reeryada ku xidhnaa dhagaxyaantuna lugahay ka garaacayaanoo hashuu macnaha daba ordahayaayo sidaasuu dhinaca u wa huwa yaquulu isaguna wuxuu isla markaa leeyahay inamaa kunaa naquudu wanalcab nebigo waanu ciyaaraynay oo arrinta hadalkaunbaa meesha nala maray ee hallee cabiyo macnaha saasuu le waa fayaquulu lahu rasuulu lahi sal lay sl nabiguna wuxuu ugu jawaabayaa abillaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum aayadda unbuba nabigu akrin salawatulli waslamu caleyh maa yaltafitu ilayhi maba milicsanayo nabigu sal lay slam maba jalleecayo ma fiirinayo wamaa yaziiduhu ugumana ugamana kordhinayo caleyhi dushiisa aayaddaa waxaan ahayn oo uga kordhinayo maba jira hashiisu iska saare waa iska socdaa nabigu sal lay slam maba soo fiirinaya sidii caadiga lagu aqoon jiray nabiga sal lay slam ma wuu xanaaqay macnaha oo arrintanu aada uga xumaaday ninkii marka hashuu ka laalaadaa lugihiibuu macnaha waxa weye dhagaxyaanta dhulka taallaa lugaha garaacaysa nabiguna umada abayeelaya salawatullahi waslamu aleyh hashiis iska saaranya iska wataa maana aayaddaa unbuu ku akrino yani waxa wey ma ilaahi iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku jeesteesteen waxbaha cudur daaranayna waad gaalowdeeni intaasaa lagu akrinaya maana looga badin maayo intaa sidaasaan macnaha hadda inaan fixinayaa mood yuu leeyahay cabdullahi ibni cumar arrinkaa isaga marka waxay kutusaysaa oo ay qisadu kutusaysaa si aayaddu ay faa oo ilaahay subxaana watacaala diintiisao lagu jeeseeso halista ay leedahay macna wax laga sheego oo ama munaafiqnimo ama gaalnimo labadaa inay udhaxayso waxaa lamid a waxyaalaha ilaahay weyneeye oo dhan subxaana watacaala rasuulkiisa qur-aanka malaa'igta alla subxaana watacaala aayaadkiisa ama kawni ha noqdeen ama tanziili ha noqdeen waxyaalaha uu ilaahay weyneeyey ruuxii aflagaadeeye ama wax ka sheega ama ku jeesteesa ama waxoogaa yaro xaqiro oo yasaay waa gaaloobayaa macnaha saasay aayaddu ku caddahay iyo sababu nusuulkeedan ay saxaabadu yani waxa wey ay sheegayaan raggan saxaabada taabiciinta isugu jira ay sheegayaan macnaha ficlanna waa sidaas oo macnaha waxa weye culimadu waxay isku waafaqsan yihiin ninkii ama qur-aanka caaya ama nebiga caaya salawatullai wasalaamu calayhi ama ilaahay caayay inuu ridoobayo islaamka ka baxayo murar male masalada iyada laba nin oo culimada kamid iskuma hayaan waa ridoobaya maxaa yeelay wuxuu u ridoobayaa qalbiga haddii wax yaroo iimaana uu ku jiraayo ma uu ogolaanayo in macnaha waxa weeyaan muqadasaadka waaweyn wax la yeelo iimaanka qalbiga ku jiraa diiday laakiin haddayba arrintu mar haddayba gaadhayba inuu ruuxu aflagaado kula dhiirado muqadasaadkaas daliil waxay u tahay qalbigiisa xabad iimaana inaysan ku jiro xabad imaan inaysan qalbigiisa ku jirin bay daliilu tahay macana waxaa meel loo raadin marka dadkii yani reer magaalnimada ka dhigan jiray wax ka sheega diinta iyo caydeeda iyo aflagaadadeeda iyo dadkii kuba ilbixi jirayba kuwaasaa meel loo raadin wax islaamnimo oo qulyaha loo haya haba yaraatee ma ay jirto macana ruuxa dhiiraday ee ilaahay yani waxa cay kula dhiiraday ama rasuulkiisa ama kitaabka qur-aanka hadduu macnaha waxa weeye uu muslimiinta lagu jir turin jirayna kuma tirsanaa hadduu gabadh muslimada qabayna waa ka furmaysaa hadduu saa ku dhinto isagoon toobad keeninna qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo waa la fogeyn ama meel gooniyaa lagu aasi ama haddii kaleeto macnaa waxa weyaan maarata gaaladaa lagu dari maana ay culimadu ay ka hadlayaan tawbad ma leeyi tawbad maana ruuxa noocaas kale in badanoo culimada ka mid a ah waxay qabaan tawbad xataa ma xataa tawbad aan ka aqbalayno ma jirta waa un la dili haddii la helo laakiin waxaa raajixa ah inuu tawbad leeyahy saasaa raajixa xoog badan waxayna nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi in badan oo gaaladii caayi jirtay ka mida ah wax ka sheegi jirtay markay toobad keeneen toobadii waa ka aqbaleen nabigu sal lay aslam waxaa kaloo kutusaysa aayadda lafteeda in nacfu can aa'ifatin minkum nucadib aaifa koox idinka idinka mida ah haddaan cadfino qaybta kale inaan waanu cadaab wey maanaa marka qoladaasi la cadfinaya waa qolo toobad keentay waay towbadooda marka waa la aqbalayaa haddii tawbad nasuuxa uu la yimaado oo ruuxu uu si dhaba u toobad keeno ilahi subxaana watacaala towbadda waa ka aqbalaya sidaasaa raajixa ah, laakiin culamada qaar waxaa jira odhanaya wax toobadoo laga aqbalayaba ma ay jirto sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ibnu cuthaymiin labaduba waxa ay leeyihiin ninkii hadda ilaahay caaya subxaana watacaala ninkii alla caaya towbad waa leeyahay bay leeyihi oo towbadda waa ka aqbalaynaayo xadii la xadi lahaa waa ka dhacaysa laakiin ninkii nebiga caayay salawatullai waslamu aleyh markuu geeriyooday kadib waxay leeyihiin la cafin maayo si kasta hadduu u muujisto inuu toobad keeno taa ma aha bay leeyiin macnaheedu in ilaahay xaqiisu iyo xaqa rasuulku xaqa rasuulku inuu ka wen yahay maaha laakiin ilahay xaqiisa subxaana wa tacaala waa cafiyaa xaqa rasuulkana sal lay slam intuu noolaa wuu cafin jiray maantase nabigu waa geeriyooday salawatullahi wasalaamu calayh xaqii uu lahaa isagu ee ninkani ku xadgudbay ama ruuxani ku xadgudbay inuu cafiyey iyo inuusan cafiyeynin annaga ma garanayo sidaa daraaddeed waa in loo oofiyo oo ruuxaasi macnaha waxa weye xaqii rasuulka salawatullahi wasalaamu caleyh laga oofiyo oo macnaha waxa weyaan la ediyo manaa la jeelo sidaasuu odhanaya wallahu aclam sidaas macnaha shekhuislam ibnu taymiya iyo ibnu cuthaymiin labaduba odhanayaan macnaha oo cafiya male bay leeyihin manaa ruuxii nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi wax ka sheega man waa xagga macnaha xadka oofinta wa baabu fiihi masaail baabka masaail dhowraa ku jirta alula masalada koobaad waxa wey wahiya alcadiimatu waana masalada ugu weyne ana man hazala ruuxi ku jeesteesta bi hada arrinkaas diinta ruuxi ku jeesteestaaye inahu kaafirun gaal waay athaaniyatu masalada labaad waxa wey ana hada arrinkaas huwa tafsiru laayati aayada tafsiirkeedii wey cid dhexdii bay ahaatay tafsiirkaasi ahaaday cidaasoo facala samaysatay dalika arrinkaa samaysay kaa'inan man kaana ciduu dooniba ha noqdo ama munaafiq ha ahaado ama islaamnimo marka haba sheegtay ninkii arrintaa aayaddu ay sheegtay ku kaca sababu nusuulkana lagu sheegay ninkii ku kacay waa gaaloobaya ninkuu dooniba ha noqdo ninkuu dooniba ha noqdo qalbigiisa ama ha uga qasta ama yuusan uga qastin suurtagalba maaha macnaa qalbiga inaan looga qastin saas daraaddeed baa culimadu waxay yidhahdeen xataa waxyaalaha jahliga laysugu cudurdaaro ma aha ruuxani waa jaahil yaan la gaalaysiina xataa waxyaalaha laysugu cudurdaaro ma aha sababta waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala waxa uu mudan yahay iyo rasuulkiisa sal lay slam wuxuu mudan yahay iyo diinta ilahay wuxuu mudan yahay ruux muslim ah oo islaamnimoba sheeganaya ma mooga inuu garan waayo jahli uu kaga sugnaaday waa waxaan suurtagal ahayn masaail kale inay ka qarsoomaan waa suurtagal laakiin ilaahay inuu weynayn mudan yahay oo diintiisu qadarin mudantao rasuulkiisu qadarin mudan yah malaaigtu qadarin mudan tahay nin ay ka qarsoon taha ba yaraatee ma jiro ninkii marka yani ku dhiirada aflagaadadoodii iyo kujeesjeeskoodii wax ka sheegooda daliil waxay u tahay inuu u bareeray laakiin jahli uusan ku xambaarin waxaa masalada aada u faahfaahiyey shaikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa casiiska aadka u qiimaha badan yani ee uu ku magacaabay asaarim almasluul calaa shaatimi arasuul uu ku magacaabay macnaha aad buu ugu faahfaahiyey oo aqwaasha culimada iyo kulli ugu soo raray marka in la akriyo aad buu fiican athaalithatu masalada saddexaadi waxa weeye alfarqu kala qaadis la kala qaado bayna alnamiimati yani warxuma tashiilka warxuma tashiilnimada iyo namiimada dirdirka dadka laisku diro iyo wa bayna alnasiixati iyo naseexada lilahi ilahay dartii waa loo naseexanayo lirasuuli rasuulkiisa darti yani laba shay in la kala qaadaa meesha ka muuqata namimada oo ah hadalka iyo warka oo la guuriyo dadka loo kala qaado isagoo la doonayo in lagu fasaadiyo oo dadka dhexdiisa xumaan lagu sameeyo xumaan macnaha laga sameeyo taasi namiima la yidhahda haddii warkii aada xambaarto ruux intuu sii qaado jiha mas-uule ah ama cid wax ka qabanaysa uu u geeyo ujeedadiisuna ay tahay in diin ilaahay lagu difaaco in diin ilaahay lagu difaaco oo ruux khatar ku haya diinta ayuu ogaaday ruuxa warkiisiibaa wuxuu gaadsiiyey ama dawladii ama mas uuliintii ama dadku musle waxbay ka qaban karaan buu gaadsiiyey isla markaa ma aha fasaad samee maehe yani ruuxan xunkaa dadka halaga qabtule sidaasoo kaleeto hadduu u sameeyo marka nasiixa lilahi walirasuuli weye namiimo maaha macana namiimadu waa xaaraam oo dadka warka loo kala qaado loo kala gurguuriyo warxumo tashiilkaas waa xaaraamo jannadaaba lagu waayaaba iska wax kale laakiin tan dambe way banaantay macnaha bal inay waajib noqotaa laga yaaba wixii khatar ee islaamka kusoo food leh in qaabkii looga qaban lahaa aad ka shaqayso oo aad warkooda gaadhiiso ciddii macnaa waxa wey marka ad leeda waxba ka qaban kartaa waa waajib wey macnaha taa waxay kutusaya yani ninkii la odhan jiray cawf bnu malig ee qisada ku jiray cawf bnu malig nabiga salawatulli waslamu aleyh wuxuu usoo aaday ninkaa munaafiqi hadalku ka soo baxay xunkaa inuu warkiisa soo gaadhsiiyo saasuu usoo aaday nabiga salawatulli waslamu aleyh marka jarjuus ma ah nin saxaabadii nabiga salawatuli waslamu aleyh waxun kasoo tabinayana maaha laakiin khatar aasan oo inay qaraxdo qarka u saaran ayuu nabiga soo gaadhsiinaya salawatulli waslamu aleyh si wax looga qabto macna marka nasiixada iyo namiimadu saasay ku kala gedisan yihin namiimada iyo nasiixadu waa kala gedisan yihin macna alraabicatu masalada afraadi waxa weeye alfarqu kala qaadis bayna alcafwi cafi alladii cafigaasoo yuxibuhu llahu alla uu jecel yahay wa bayna alghilbati iyo adadayg calaa acdaa illaahi ilaha cadowgiisa lagu adarkaado macnaha cabsiga alla jecel yahay iyo cadowga ilaahay lagu adadkaado oo labadaasoo iyagana la kala duwo oo la kala garto oo la kala saaro macnaha sidaas wey yani nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi caadi waxaa u ah inuu iska cafiyo dadkii dembi gala kama aada goosto nabigu sal alay wasalam hadday isaga ka galaan ama wuxuu cafin karo uu yahay haaliban nabigu inuu cafiyo salawatullahi waslamu aleyh saas wey macnaha haddana qisada waxaan ku aragnay ninkii oo cudurdaaranayay oo war halayii cudurdaaro war halay cafyada ku hayn oo hasha xadhigeedii ku dhegan oo haddana aan juur loo odhanay in la cafiyo iska badaayo uusan nebigu xataa maaragtay fiirinaynin xataa milicsanaynin marka laba arrimood bay kala tahayoo maqaam walba marka la joogaayo wuxuu u baahan yahay ficil gooniy ubaahan yahay meel ad adayg bay u baahantay oo gaalada iyo munaafiqiinta iyo waxay u baahan yihiin in lagu ad adkaado cadowga ilaah in aada adayg loo muujiya u baahan yahay ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum gaalada intii gaal yani gaalada la halmaasho oo munaafiqiinta ah ad adayg baa lagula dhaqmi laakiin yani dabacsanaanta iyo nuglaantu waxay leedahay iyaduna boos bay leedahay oo waa booska dadka mu'miniinta ah ee khaldamay kugu simbirixday kugu khaldamay khalad kala galay waa in loo nuglaado loo naxariisto shaydaanka aan loogu kaalmaynin lasoo dumo yani waxa weyaan gafkoodii layska cafiyo saas wa laakiin gaalada iyo munaafiqiinta haddii hadda la cafiyo xataa hadday ku laabanay weligood yalahood yani waa qumbula mawquuta macnaha waa mino yani wakti un sugayso inay qaraxdo un macnaha u taagan waay mar walba waxay u taagayiin islamka siday dhib ugu geysan lahay sidaa daraaddeed kuwaa in lagu adadkaado weyaan macnaha oo meel meel walba shayga ay leedahay munaasabka in la mariyo waay alfarqu bayna alcafwi aladi yuxibuhu llah wa bayna alghilzati cala acdaa illah alkhaamisatu <coughs> arrinta shanaadi waxa weeye ana min alictidaar cudurdaarka waxaa ka mid a maa laa yanbagii maa shay ayaa ka mida laa yanbagii aynan habbooneyn an yuqbala in la yeelo la aqbalo cudurdaarada qaarkood inaan la aqbalin baa fiican wey maana waa cudurdaarka lagu qarinayo dembi aan la doonayn in laga toobadkeeno xumaan aan lagaba soo laabanayninba oo la doonayo in la sii wato oo mabda'a xun iyo gaalnimo iyo munaafiqnimo fushay si aada u qarsoonto cudurdaar dhiibo saaha lagaaga raalli noqdo markaa kadibna waxaaga sii wado cudurdaarkaasoo kale inaan la aqbali mafiican oo la diido oo la yidhahdo waxba lagaa yeeli maayo macanaha sidaas wey baabu qawli llahi tacala wuxuu baabu yahay ilahay odhahdiisi uu yidhi walain adaqnahu raxmata mina min bacdi daraa massathu layaquulanna hada lii wamaa adunnu saacata qaa'imata walain rudidtu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusna falanunabi'ana aladiina kafaruu bimaa camiluu walanudiiqanahum min cadaabin qaliib baabkan wuxuu baab u yahay oo sheekuu u sameeyey ilahay nicmadiisa subxaana wa waxyaalaha ilaahay addoommadiisa uu ku galladaysto ee barwaaqada ee uu siiyo oo uu ruuxu qiri waayo mar uu camalkiisa isaga shaqadiisi iyo awoodiisi iyo raganimadiisa wuxuu ku keensaday uu ka dhigo marna uu yidhaahdo waaban mutaystayba waxa la ii siiyey waan mutaystay oo ehel baan u ahay oo waan u qalmay saa daraaddeed buu ilaahay ii siiyey marka nicmadii ilaahay subxaana watacaala oo loo baahnaa addoonku inuu ictiraafo oo qiro oo ilaahay inuu siiyey marka koobaad uu qiro marka labaadna inuu carab kaga mahadiyo oo ka ammaano allihii siiye subxana watacaala marka saddexaadna nicmadaa uu ku bixiyo meeshii ilaahay uu raalli ka yahay subxaana wa tacaala oo uusan meelaha ilaahay uusan rabin uusan marinin intaa arrintii laga rabay ayuu wuxuu ama marka hore uusan qiritaankeeduba diiday ilahay uu qiro subxana wa tacaala ama marka dambuu wuxuu diidayaa inuu ilaahaygiisii afka ka mahadiyo ama nicmadiibuu meel xindhigaya macna oon loogu talagelin taasu baabkaasu kaga hadlaya baabu qawli llahi tacaala ilahay odhahdiisiibuu baabu yahay uu yidhi walain adaqnaahu insaanka haddaan dhadhansiino raxmatan naxariis oo minaa xagganaga ka ahaatay min bacdi dara'a dhib kadib dhibkaasoo masatu taabatay naxariistaasi la dhadhansiinayahay waa yani waxyaalaha nicmooyinka waay sida masalan xoolo oo kale caafimaad oo kale caruur oo kale nabadgelyo oo kale waxyaalaha barwaaqooyinkaa laysu siinayo naxariis haddaanu dhadhansiino dhib taabtay kadib ruuxa naxariista la siinaya wuu dhibaataystaa xoolaha marka la siinayo faqiir buu ahaa wuu baahnaa marka caafimaadka la siinayo wuu buko sakaraad buu ahaa marka caruurta la siinayo waxba muuna haynin dhib buu marka haysta dhibkii baa inta laga qaaday ayaa waxaa loogu bedelay nicmo loogu bedelay muxuu odhanayaa marka layaquulunna wuxuu odhanayaa haadaa kani lii anuu ii sugnaaday anaa iskale ilahay baan ku siiyey ilahay soo kuma siin marka la yidhaha war ilaahay ad sheegaysa muxuu yahay waxaan anaa iskale anaa shaqaystay buu odhanay raganimadeydaan ku keenay dhididkayga xoogayga ayaan ku keensaday wamaa adunnu una malayn maayo assaacata qiyaamadana u malayn maayo qaa'imatan inay istaagayso qiyaama inay imaanaysana maba rumaysnina haye walain rudidtu haddii lay celiyo ilaa rabbii xagga rabbiga haddii lay celiyana oon kala soo qaadnaba inay qiyaama timaado xagga ilaahayna addoommada la geeyo walain rudidtu ilaa rabbii xagga rabbi haddii lai celiyana ina lii waxaa ii sugnaaday cindahu alle agtii lalxusnaa tii ugu wanaaga badnayd wanaaggiisa ugu fiicanna xagguuba ii jiraaba haddayba kaba soo qaadnaba inay jirto waxa la yidhahdo macnaha qiyaama falanunabi'anna bu alla leh subxaana wa tacala waanu u warrami alladii kuwii baanu u warrami kafaruu gaaloobay bimaa camiluu waxay shaqaysteen baan looga warrami walanudiiqanahum waanu dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab xaggii baanu ka dhadhansiinana haliidin oo kakan qalabsan cadaab qalabsanna waanu dhadhansiin bu alla leeyahy subxana watacaala macnaha markii nicmada ilaahay la siiyo oo dhibaatadii haysatay laga qaado ayuu wuxuu odhanayaa tan anaa iskale laba macnoba waa laga wadaa sida tafaasiirta salafka inoo soo socota ay muujin doonto macno waxa weeye inuu leeyahay haada lii anaa shaqaystay anaa shaqaystay oo xoogaygaan kula imid oo markaa wuxuu diidan yahay inuu ilaahay subxaana wa tacala waxaan iska siiyey ilahay baa iska kaa siiyey oo kula maagay taasuu ka dagaalamaya maya anaa shaqaystay ama wuxuu ka wadaa haada liida wuxuu ka wadaa ilaahay inuu siiyo waa ogolyahay laakiin wuxuu leeyahay waan mutaystay xaq baan lahaa in lay siiyo xaq baan ulahaa oo sidii wax ilaahay xaq ku kulehoo qasab ku leh oo kaleeto ayuu macnaha iska dhigaya markuu ilaahay ogaaday inaan mudnahay in xoolahan lay siiyo ayuu ilaahay siiyey subxana wa tacaala laakiin haddaanan xaq ulahayn oo aanan xaq ugu lahayn oo ehel u ahayn oo dadkii xoolaha la siin lahaa aanan ahaan lahayn ahaan lahaa maba laysiiyaanba saas daraadeed xaq baan ilaahay ugu yeeshay subxana wa tacala hada lisaa inuu ka wadana waa suurtagal labadaa midku yidhaahdaba wuxuu haddana raacinayaa qiyaamadiibuba inkirayaaba wax qiyaamo la yidhahdo iyo isu soo bixin iyo isla xisaabtanna ma jiro waa uu nolosha adduunka haye haddii kama soo qaad aan kulaba ogolaanaba waxaad sheegaysa oo in laysa soo saari doonana haddaan kulaba ogolaadana hade ilaahay agtiisa wax weyn baaba yaalaba oo goormaad dhigatay yani jannaabaan geli wey manaa hay waxyaalaha ilahay agtiisa yaalla kuwa ugu wanaag badan ayaan leeyahay mana gaal kibray baa caadadiisu saas tahay gaal kibray ayaa caadadiisu saas tahay inuu mabaadi'da oo dhanna inkiro iyo xaqa oo dhan marka xigtana ilaahay agtiisa uu wanaag ka sugo subxana watacaala saas gaaladaa lagu yaqaanaa iyo inta munaafiqiinta ah laakiin mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa adduunka inay shaqaystaan oo macnaha caaqara u shaqaystaan ayagoo dadaalaya oo shaqaynaya oo rafadaya oo dhididaya haddana in ay cabsi aakhara qabaan cabsi talo xaggee lagu geyn doonaa wax ay meel dhigteen oo meel u yaallo jannaa laydin geyn la yidhahdo ma jirto rajay ka qabaan in janno la geyn doono laakiin ma huban talo ma baa lagu geyn ma jannaa lagu geyn cabsidaasaa ku jirta haddana dadaalkoodu waa meesha ugu dambaysay gaaladana dadaal ma laha aakharana jannaa meel u taala sidaasa gaalada lagu yaqaana man marka intaasoo dhan buu ku kacaya haddana ilahay agtiisa waxbaa i yaalla buu leeyahay sidaasuu ilahay ku eedaynaya subxaana watacaala ibni aadamkii walain adaqnaahu dadkii haddaan dhadhan insaankii gaalka ahaa raxmatan naxariis haddaan dhadhan oo minaa xaggana ka ahaatay min bacdi dara'a dhib kadib oo masatu taabatay layaquulanna wuxuu odhanayaa haada kani lii anuu ii sugnaaday anaa leh xaq baanan ulahaa waana shaqaystay wamaa adunnu una malay maayo asaacata saacadiina qaa'imatan mid istaagaysa mid imaanaysan walain rudidtu haddii lai celiyo ilaa rabbii xagga rabbiga haddii lai celiyana ina lii waxaaba ii sugnaaday cindahu ilahay agtiisa lalxusnaa kii ugu wanaagga badan xaaladda ugu wanaag badan meesha unbaaban ku heli macana falanunabbi'anna waanu u warrami buu alla leeyay alladiina kuwii baanu u warrami kafaruu gaaloobay bimaa camiluu waxay shaqaysteen baa lagu abaalmarin macana war keliya sheegsheegitaan laguu sheeg sheega meehe waxaad shaqaysatay baa inta laguu sheega haddana abaalkiisa lagu siin waay walanudiiqanahum waanu dhadhansiini min cadaabin ay cadaaban baanu dhasiini aliil cadaabka kan oo qalafsan ayaanu dhansin waa cadaabka macnaha naarta wey qaala mujaahid mujaahid wuxuu yihi haadaa bicamali wuxuu odhanaya waxaa la fasiraya mufasiriintu ay fasirayaan layaquulanna haadaa lii haadaa lii kan anaa iska leh macnahaasay doonayaan inay sii caddeeyaan maxaa laga wadaa qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yihi wuxuu ka wadaa haadaa bicamali shaqadayduu kani ku ahaaday shaqadayda camalkayga dartii ayaan ku helay wa anaa aniguna maxquuqun bihi mid mutaystay baan ahay yani mid xaq u leh oo gar ilaahay ugu leh inuu siiyo ayaan ahay waana shaqaystay ayib wa qaala ibn cabaas wuxuu yidhi yuriidu wuxuu ula jeedaa hadalkaa min cindii waxani agtayduu ka ahaaday xaggaygu ka soo fulayo aniga dadaal aan bixiyey baa waxaan ku helay saasuu odhanaya wa qawlihi ilaahay odhahdiisuu baab u yahay uu yidhi qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii waxay qeyb ka tahay qisadii ninkii la odhan jiray qaruun ninkii qaruun la odhan jiray qisadiisii qeyb ka ah, ayay qeyb ka tahay yani nin xoolo badan bu ilahay xoolo aada u fara badan uu siiyey marka wuu kibrey qooq iyo kibir buu muujiyey waa lala teliyey marka waxaa lagu yidhi dadkiisii baa la teliyo waxay ku dhaheen laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin warniyahu kibirkan iyo qooqan iska dah dadka qooqo oo kibro oo xoolahooda ku kibra ilahay ma jeclo subxana wa tacala waxaadna samaysaa wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhirata walaa tansa nasiibaka min addunya waxa ilaahay ku siiyeyna aakhara ku raadi oo aakharo yani ku beero beerda aakharo ku beero xoolaha ilahay ku siiyey isla markaana adduunka wixii aada ku leedahay halmaamin waxoogaagii adduunka aada ku lahaydna ka qaado inteeda badanna aakharo yani waxa way ugu shaqayso oo ku raadi wa axsin kamaa axsana allahu ileyk siduu ilaahay kuugu samafalay waxaan kuu siiyeyna makhluuqaadka ilahay ugu samafal oo xoolaha bixi walaa tabqi lfasaada fi lardi ina allaha laa yuxibu lmufsidiin dhulkana fasaadka iyo xumaanta aada wadda ka jooji oo kibirkan xoolahaas ku kibraysa jooji saasay ku yidhaahdeen dadkiisii baa la taliyey muxuu ku jawaabay inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii buui ilahay baa ku siiyey iyo ilaahay baa kuu samafalay iyo warkaa ka baxa waxaa laygu siiyey xoolahan cilmi iyo garasho iyo aqoon aniga agtayda ah aqoon aan leeyahay baa laygu siiyey waxaa suurtagal a labadii macnee xag kusoo marnayba waa suurtagal calaa cilmin cindii wuxuu ka wadaa aqoon baan leeyahay khibrad baan leeyahay sida loo shaqaystaan aqaanaa raganimaa igu jirta sidaa daraaddeed dadaalkii a waxaan kusoo saaray muxuu yahay rabbiga iyo waxaad qubaysaan iyo waxbaa lagu siiyey iyo cid baa gacan kugu leeya waxaas waxaas dhinac iska dhiga buley saasuu odhanaya macana yacni waxa wey waa gaal qooqay wey caqlina male mabdaa celinna ma jiro qaala wuxuu uhi inamaa uutiitu waxa oo laysiiyey xoolaha waxaa laygu siiyey calaa cilmin cilmi dushii oo cindii agtayda ahaaday qaala qataadatu wuxuu yidhi calaa cilmin waxaa laga wadaa calaa cilmin aqoon dusheed baa laygu siiyey minii aniga xaggayga ka ahaatay oo aan garanayo biwujuuhi lmakaasibi qaababka iyo wejiyada lagu shaqaysto aqoon aan u leeyahay qaabka loo shaqaysto wax loo rogrogo faa-iido loo soo saaro khasaaro looga badbaado aqoon aan uleeyahay ee khibro aan uleeyahay ayaan ku helay macnaha odhanaya wa qaala aakharuuna qolyo kaleo culimada ka mida ah waxay yidhahdeen calaa cilmin aqoon dusheed baan ku helay oo min allahi xagga alla ka ahaatay oo alla uu ii ogyahay oo ii garanayo annii anigu lahu xoolaha ahlun inaan ehel u ahay cilmigana ma isagaa cilmiga isu tiirinaya anaa cilmiga leh cilmi aan leehay baanan xoolaha ku helay miyuu leeyahy mise wuxuu ka wadaa cilmi iyo garasho alle iyo uu ii gartay xoolahan inaan ehel u ahay ma labadaasa labadaba waa suurtagal macna cilmi ilaahay iyo garasho uu gartay inaan ehel u ahay saasuu igu siiyey iyo meehe cilmi iyo aqoon anigu aan leeyaho ku shaqaystay baan ku helay labadaba waa macnaha suurtagal wa hada kaasina macnaa qawli mujaahidin mujaahid hadalkiisuu la macnaya oo muxuu hadalka mujaahidna ahaa wa uutiituhu calaa sharafin sharaf dushii baa laygu siiyey xoolaha hadalkan iyo hadalkii ka horeeyey ee calaa cilmin min allahi anii lahu ahlun labada hadal waa isku macno maana oo sharaf aan leeyahay iyo qiimo aan leeyahay iyo yani wanaag aan leeyahay baa laygu siiyo xoolahan ilaahay subxaana wa tacaala iigu dooray oo dadka kale oo dhan laiga macnaha waxa wey sadbadiyey saasuu odhanaya wa abi hurayrata abu hureyre waxaa laga warinaya anahu abu hurayra samica inuu maqlay rasuula lahi sal lay sl rasuulku maqlay oo yaquulu leh ina alaaatan saddex oo min bani israiila reer bani israiil ka mid ahaa saddex nin oo reer bani israa'iil ka mid ahaa abrasa mid baraslaa wa aqraca mid timalaawo ah timo ma laha wa acma iyo mid indhoolo ah ayuu ancama allahu ilahay u nimceeyo calayhim dushooda khabarkii halkaas soo saddex nin oo reer bani israa'iil ka mid ahaa oo midna indhoolo ahaa midna baras ahaa cudurka baraska ee jirka ayuu qabay midna timamo ma lahayn timii baa ka buubay saddexdaa nin buu ilahay u nimceeyey subxaana wa tacaala fa araada allahu alla wuxuu dabcay marka an yabtaliyahum inuu imtixaano saddexdoodii ayaa la imtixaanaya fa bacata wuxuu usoo diray ilayhim ayaga malakan malag buu usoo diray malag baa loo soo diray fa ataa wuxuu u yimid malagii alabrasa kii baraska qabay kii jidhkiisoo cadcadaa ayuu u yimid fa qaala wuxuu yihi malagu marka suura binu aadam nin caadiyu iska soo dhigay nin caadiyu iska soo dhigay markaasuu u yimid faqaala markaasaa wuxuu ku yidhi malagii baa odhanaya ayu shayin shay keebaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilayka adiga xaggaaga wax jira maxaad ugu jeceshahay oo lagu siiyaa macnaha maxaad codsanaysaa qaala wuxuu yidhi lawnun xasanun midab wanaagsan wa jildun xasanun iyo harag wanaagsan wayadhabu iyo inuu iga tago canii xaggayga alladii ka shaygan qadaranii ay igu qurunsadeen annaasu dadku bihi isaga wax laysiiya waxaan ugu jeclahay midab qurux badan oo ii soo laabtay iyo jidhkayga guduutayoo yani isu bedelaa midabkii caadiga ahaa aan helo jidh wanaagsan harag wanaagsan iyo waxaan dadku igu qurunsadeen inuu idhaafo oo layga caafiyo macna yani waxa weyaan qurunsiga waxa wey ruux markuu baras qabo dadku waa iska ilaalinayaan oo sibaa loo quursan oo lala fadhiisan maayo waa laga carari macnaha sidii wax qurun oo kaleetaa loola dhaqmaya man marka dadkan waxay ugu qurunsadeen inuu dhaafo wax laysiiya kaasaan ugu jeclahay ayb qaala wuxuu yihi marka famasaxahu markaasuu masaxay yani gacantuu maniyey meelihii xanuunsanaya macnaha cadcadaa oo dhan fadahaba waxaa ka tegay canhu xaggiisa qadaruhu qurunkii hayay oo dhan baa ka tegay xanuunkii iyo cadcadaantii iyo wixii lagu qurunsanay o dhan baa dhaafay waa caafimaaday fa ucdiya waxaa la siiyey lownan midab xasanan oo wanaagsan wa jildan iyo harag xasanan oo wanaagsan jidh wanaagsanna waa la siiyey midab wanaagsanna waa la siiyey oo midabkiisii ah. qaala markaasa wuxuu ku yidhi malagii intaa waa la siiyey haddana wax kala codsaa laleeyahy fa ayulmaali xoolahee xoola kuweebaad axabbu ilayka ugu jeceshay inta xoolo jirtaaye kuweebaad ugu jeceshay ma geela mise ariga mise looda qaala wuxuu yihi alibilu geel baan ugu jeclay aw ilbaqaru mise lo waa shaka shaka isxaaq isxaaq baa shakiyeyo waa nin ruwaadda xadiidka warinaysa ka mid a ah. ragga xadiidka soo teginaya ayaa wuxuu shakiyey ma waxaa xadiidka uu yidhi ibil miyuu codsaday ninkani oo geela ah, mise lo buu codsaday labadiiba marka wuu isku daba qoray sida laakiin xadiidka ka muuqatay qaybihii dambe inoo muujin doonaan geel buu codsaday geel hala siiye buu yidhi macnaha fa ucdiya waxaa la siiyey naaqatan hal baa la siiyey cusharaaa oo toban sid ah yani tobankeedii bilood dhammaadeen w maana inay dhasho darka u saaran wa qaala wuxuuna yidhi malagii baaraka allahu allah kuu barakayo ha kuu badiyo laka adiga fiiha hasha iyada hashaa ilaahay ha kuu badiyo mana hakuu tarmiyo ayb qaala wuxuu yihi nabigu sal lay waslam fa ataa wuu yimid ninkii marka saasuu kaga soo tegey kii baraska qabay baraskii waa laga caafiyey hal geel ah ayaa xoolo laga siiyey hal macnaa waxa weeyaan fool ah wuu ka soo tegey marka qaala nabigu wuxuu uhi sal lay slam faataa wuxuu u yimid malagii alaqraca ninkii timaha layna timuhu ka buubeen ayuu u yimid faqaala wuxuu ihi ayu shayin shay keeba axabu ilayka xaggaaga loo kalgacayl badan yahay maxaad ugu jeceshahay waxyaalaha jira qaala wuxuu ihi shacrun xasan timo wanaagsan ila nin walba meeshii laga hayo unbu macnaa waxa weye codsane in laga caafiyo timo wanaagsan baan anigu rabaa wayadhabu inuu tago canii xaggayga alladii midka qad qadaranii ay ugu qurunsadeen annaasu dadka bihi annaasu dadku bihi isaga shaygan dadku ugu qurunsadeen ee macnaha laygu fongorayo inuu idhaafo saasaan jeclahay famasaxahu isagana gacantuu mariyey fadahaba canhu waa ka tegay wixii wa ucdiya waxaa la siiyey shacran xasanan timo wanaagsan fa qaala markaasi haddana wuxuu ku yidhi ayulmaali xoolo kuweeba axabu ilayka xaggaaga loogu kalgacayl badanya xoolo maxaad ugu jecesha qaala wuxuu ihi albaqaru lo awil ibilu ama geel lo baba saxa macana lo baan jeclayn fa ucdiya waxaa la siiyey baqaratan neef lo xaamilan oo macnaha waxa weye yani ilma sida lo ilma sida oo iyadana macnaha waxa weeye dhalitaankeedu dhawaaday ayaa isagana la siiyey qaala markaasa wuxuu yihi malagii baaraka allahu laka allaha kuu barakeeyo fiiha neefkaa looda oo ha kuu tarmiyo fa aataa wuxuu u yidhi alacmaa indhooli saddexdii nin baynu ku jirnaa qisadoodi laba wuu kasoo tegay kii saddexaad buu yimi indhaha la-aa fa qaala wuxuu yihi ayu shayin sheegeeba shay keebaa axab loo kalgacayl badan yahay ilayka adiga xaggaaga wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay qaala wuxuu ihi an yarudda allahu ilaahay inuu iisoo celiyo ilaya aniga basarii aragayga inuu iisoo celiyo indhahayga inna iisoo noqdaan oo fa ubsira bihi nnaasa oon dadka ku arko inaan bal mar labaad adduunkii iyo dadkii iyo wixii ay indhahaygu qabtaan kaasaan ugu jeclaa macnaha famasaxahu gacantuu mariyey faradda allahu ilahay baa usoo celiyey ilayh isaga basarahu araggiisii buu usoo celiyey isagana indhihii baa usoo laabtay fay qaala wuxu uhi fa lmaali xoola kuweebaa axabu ilayka aad ugu jeceshay xoolana kuweed ugu jeceshay qaala wuxu uhi alghanamu ari baan ugu jeclaa fa ucdiya waxaa la siiyey shaatan ri ayaa la siiyey waalidan oo iyadana dhalaysa ri dhalaysa oo macnaha waxa weeyaan ilma sida ayaa isagana la siiyey faantaja fa untija way ka dhashadeen haadaani labadaasi way ka dhashadeen wawallada wuu ka dhaliyey haadaa kana wuu ka dhaliyey labadii hore macnaha waxa way kii geela la siiyey iyo kii neefka lo-daa la siiyey labadooduba way u dhaleen sixiina dhal hashiina dhashay kii rida la siiyeyna isagana ridi waa u dhashay saas manaa yani nataajka iyo macnaha wallada iyo untija waxaa loo kala isticmaala intaajka waxaa loo isticmaala geer iyo lodaa loo isticmaala arigana wallada loo isticmaala lakin waa isku macno wey macnaha ayib fa kaana xoolihii marka waa tarmeen hal hal neef baa la siiyey laakiin neef neefkii loogu utarmay nin walba u tarmay fa kaana waxaa ahaaday lihaada kii ugu horreeyey kan oo kii ugu horreeyey laga wado waadin tog wax buuxiye oo min alibili geel ah. walihaada kanna waxaa u sugnaaday waadin wax tog buuxiya oo min albaqari lo ah walihaada kanna waxaa u sugnaaday waadin tog wax buuxiya min alhanami aria nin walba wixii waa u tarmayo wax laag dhan iyo tog dhan buuxin karo oo aanba arlada ka batay ayaa xoolo oo xoolaah baa usoo baxay macna ayib qaala marka wuxuu yihi nabigu sal lay slam hadda marka imtixaanka ku bilaabanaya inahu ml uma markaa kadib inahu malgii ataa wuxuu u yimid alabrasa kii baraska qabay buu u yimid fii suuratihi suuradii uu lahaabuu ugu yimid waa hay-ati iyo qaabkuu ahaa maxaa laga wadaa yani laba macnoba waa suurtagal malaggu markii hore ee uu u imaanahayey sawirkii uu lahaa iyo jirkiisu suu u ekaa ee u samaysnaa iyo maryuhuu qabay iyo qaabkii uu u yaalay ayuu ugu yimid oo hadda iyo markii hore isku qaabku u yimid waa macno macno kalena waxa weeye maahe malagu suuradiisu waxay isu bedeshay sidii ninka baras kale siduu u ekaa ayuu malaggii hadda u egyahay oo meelaha cadcad waa rafaadsan yahayo jirkiisana meelaha ka cadcad oo hay-at suurati wa hay-atii in loo celiyo ruuxii la ibtilaynhaye baraska qabay laftiisa in loo adeeyo labadaba macnaa waxa waa la sheegaa marka malagii baa u yimid oo suurati wa hay-ati waxay ku kala gedisan suurada waxaa la yidhahdaa jidhku qaabku u samey samayska jidhkaa la yidhahda sawirka macnaha samayska jidhkaa la yidhahda hay-adana waxaa la yidhahdaa waxyaalaha jidhka dul saaran maryaha uu qaba iyo kabaha uu qaba iyo koofiyadda qaba iyo culamad hadduu watay hay-a la yidhahda suuradana waxa la yidhahda jidhka laftiisa u eegyahay maana saasay ku kala gedisan yihin ninkiibuu marka u yimid faqaala wuxuu ku yihi rajulun baan ahay niyo miskiinun oo miskiin ah qad inqadacad malaggiiba hadlay rajulun baan ahay miskiinun oo miskiin ah qad inqadacad waxaa go'day bi aniga alxibaalu asbaabtiibaa iga go'day fii safarii safarkayga dhexdiisa warniyo sahaydii baa iga go'day waay xibaalka xadhiggaa la yidhahda lakin waxaa laga wadaa sabab walba oo wax lagu gaadho sahaydii baa meesha laga wadaa warniyo socotaana sahaydiina waa iga go'day falaa balaaqa gaadhitaan lii aniga iima sugnaanin alyawma maanta aan meeshaan ku socday gaadho ilaa billaahi ilaahay inuu ii kaalmeeyo mooyaane uma alla kadibna bika adigu inaad ii kaalmaysa mooyaane yani waataan soo marnay uma in la adeegsado macnaha niyo tabar kale ma hayo sahaydiina waa iga go-day maanta ilaahay oo wax ii qabta alla kadibna adiga oo ikaalmeeyo mooyaane si kale kuma gaari karo meeshaan u socdo niyo ikaalme wey maana asaluka waxaan ku weydiisan buui biladii allaan ku alla dartii baan kugu weydiisan alladii allahaasoo actaaka ku siiyey allawna midabka alxasana ee quruxda badan waljilda haragga alxasana ee quruxda badan walmaala xoolahan ku siiyey allihii intaaba ku siiyey yaan dartii kugu weydiisanaya baciidan neef geelaan ku weydiisan neefkaasoo ataballaqu aan ku gaadho bihi isaga fii safari safarkayga aan ku gaadho safarkaygaan sahay aan ka dhigto niyo neef geela isii allihii intanoo dhan kuu galayna dartii ugu sii macna saas way oo magaciisa igu sii faqaala ninkii wuxuu ku jawaabay alxuquuqu kaiira xuquuqda xoolaha lagu leeya waa badanta saasm xuquuq badan baa xoolaha lagu leeya xaggan dayn baa kaga tacaluqdo xaggan qaraabaa jirto xaggan zakaa lagu leeyahayo xaggan oo xaggan oo xaggan oo wixii o dhan wuxuu kasoo saaray wax waxba ka jir kulli waxaan kaleeta aad arkayso way ugu magacaaban yihiin laakiin maanta haddii la kala dareersado waxbaba soo hari maayaba xuquuq baa ku wada xidhan saas wy maana faqaala wuxuu yihi ninkii malaga ahaa kaanii acrifuka inaan ku garanayaad moodaa wariga miyaan ku aqoon jiray inaan ku arki jiray baad moodaa maanaa saasuu ku yidhi ayib alam takun soomaadan ahaan jirin buu hi abrasa mid baras qabi jiray oo yaqduruka annaasu dadku ay ku qurursadaan faqiiran oo haddana faqiira hor nin baras qabi jiray oo faqiir ahaan jiray oo miskiin ahaa oo haddana dadku ay necbaayeen oo la neci jiray oo la qurursan jiray soo adiga ma ahayn inaan ku garanayabaad moodaa ninkii isnoo caajirsaadiga maaha oo fa acdaaka allahu alla soo kuma siinin caza wajalla almaala xoolaha kuma siinin fa qaala wuxuu yihi tii horotaanaaba ka daran inamaa waridtu waan dhaxlay buu yii hada xoolahan haada kan almaala ee xoolaha kaabiran oday baan ka dhaxlay can kaabirin oday kale kasii dhaxlay waxaana dhaxal bay ugu soo galeen weliganaanu soo lahaanjina maxay tahay hadaa lugsiiye baras baad qabtaay warkaa dhinaca iska dhig xoolu weligana aan soo lahayno abka soo gaad ah oo awowga awogii uu ka dhaxlay awowgii kale uu kasoo dhaxlay saasay xoolu iga soo galeen waxaa faqri isoo hormarayna haba yaraate maba jira maana binu aadam fa qaala wuxuu yihi malagii in kunta haddaad tahay kaadiban mid been sheegaya fa sayaraka allahu ilaahay ha kaa ahaysiiyo ilaa maa kunta waxaad horay u ahayd sidaad ahayd allaha kugu celiya buui haddaad been sheegayso halkaasu kaga soo tegay kii wa ataa wuxuu u yimid alaqraca kii bidaarta lahaa ee timaha aan lahayn ee timuhu ka wada tageen ayuu yimid aqraca waxaa la yidhahdaa madaxa oo dhanba tima kuma yaala yani bidaarta caadiga madaxa qeybtiisa hora gasha ama kala barhkiisana waa la aslac baa la yidhahda kii marka timaha aan lahayn buu u yimid haddana malagii fii suurati suuradiisiibuu ugu yimid fa qaala lahu markaasaa wuxuu ku yidhi mila maa qaala lihada kan hadalkii uu ku yii oo kale ku yidhi warniyahu safar baana socotaana saahiidii baana iga go'day maanta haddaadan gacan qabanina dhib baa ihays niyahu neef loo a isi oon ku gaadho macnaha waxa weyaan aan kaalmaysto wa radda wuxuu ugu jawaabay calayhi dushiis mitla maa radda calayhi haada kani siduu ugu jawaabay buu kana ku jawaabay xuquuqdu waa badanta ayib war niyahu soomaadan inaan ku garanaya aad moodaaye soo ninkii timaha aan lahaan jirin ee madaxa cadaan jiray soo adiga maaha faqiirka ahaa ee waxba haysan jirin dadku ay macnaha qurunsan jireen markaasaa wuxuu yihi maya xoolahan odayaal kala dhaxlay baan aniguna ka dhaxlay jawaabtiibu isagona bixiyey fa qaala malagii wuxuu ku yidhi in kunta haddaad tahay kaadiban mid been sheegaya fasayaraka allahu allaha kaa ahaysiiyo ilaa maa kunta calayhi sidii aad markii hore ahayd allaha kugu celiyo isagana habaarkaasuu uga tegey ninkii saddexaad baa loo imaan marka wa ataa wuxuu u yimid malagii alacmaa kii indhoolaha ahaa fii suuratihi suuradiisii buu ku yimid qaabku ahaa rajulun nin baan ahay buu yihi miskiinun oo miskiin ah wabnu sabiilin socotana waan ahay qad inqatacat waxaa go-day bi aniga alxibaalu sahaydii baa iga go'day fii safari safarkayga falaa balaaqa gaaditaan lii aniga iima sugnaanin alyawma maanta ilaa billaahi alla inuu ikaalmeeyo mooyaane uma bika adiguna adi gacan qabata mooyaane as'aluka niyo waan ku weydiisani biladii kii dartii baan kugu weydiisan radda kuusoo soo celiya calayka dushaada basaraka araggaagan allaha kuusoo soo dartii waxaan kugu weydiisanayaa shaatan neef adhi ah kaasoo ataballaqu aan ku gaadho biha iyada fii safari safarka yar u kaalmaysto oon ku gaadho meeshaan u socday macana fa qaala wuxuu yidhi jawaabtuu bixiy u qad kuntu niyo waxaan ahaan jiray acmaa ninin dhala baan horta ahaan jiray fa radda allaahu ilaahay baa iisoo celiyey ilaya aniga basari aragaygii buu ilaahay iisoo celiyey fakhud waxaad qaadataa buu yihi maa shita wax alla waxaad doonta xoolaha ka qaado wadaca waxaad ka tagtaa maashiita waxaa doontana ka tagta waa ka adigii meeshaa daaqaya ama xaraysane intaad dhex gasho wax alla waxaad ka jeclaato ka dareerso intaad kula qumanaatana iiga tag fa ilaahay baan ku dhaartay buui laa ajhaduka kugu dhibi maayo alyawma maanta bishayin waxba kugu dhibi maayo shaygaasoo akhadto aada qaadatay lilahi ilahay dartii aad u qaadatay shay aad maanta meeshaa kala baxday ood ilaahay dartii u qaadatay kaaga daba imaan maayo kuna weydiisan maayo kuguna dhibi maayo wakuka fa qaala wuxuu ihi malagii amsik hayso maalaka xoolahaagii balwarta hayso wax haba yaraatee lagaa qaadi iyo wax lagaa dhimi toona ma jire waxbana lagaa dareersan maayo balwarta xoolahaagii hayso ko fa inama btuliitum waa laydin imtixaamay buui adiga laba ninood saaxiibo ahaydeenba waa laydin imtixaamay imtixaankii labadoodiiba way ku dhaceen adigaa ku guulaysta wey macana faqad radia allahu ilaahay baa raalli noqday canka xaggaaga wa sakida wuxuu u cadhooday calaa saaxibayka labadaadii saaxiibna waa loo cadhooday imtixaankaasu marka ilahay mariyey subxaana wa tacala labadii nin ee kalaba ee xuquuqdu waa badan tahay yidhi markii masaakiinta wax usoo raadsatay malaggu wax usoo raadsato miskiin aada moodo nimankiiba xuquuqdu waa badan tahay oo tanaa jirto oo dhibaatadaasaa jirto oo sidan oo calaacalka ku diray nimankii sidaa yidhi xoolihiina la dhaafiyo inkaar baa ku dhacday malag baa habaanay cudurkiina inuu kusoo noqday bay suurtagalta inkastoon xadiidka lagu sheegin in ilaahay ka aqbalay baa suurtagal ah ta labaadna ilahay baa uga cawraday subxaana wa tacala sababku muxuu yahay nicmadii rabbi subxaana wa tacaala uu u galay bay qiri waayeen ruuxa ilahay hadduu kuu galaba horta qir una ogolow ilahay inuu ku siiyey subxana wa tacaala midda labaadna ka mahad celiyo rabbi afka ka ammaan subxaana wa tacaala u fiirsa in qowlku muxuu yihi kolkiiba wuxuu ictiraafay inuu dhibaata haysan jirto ilahay ka qaaday subxana wa tacala markii labaad saddexaad ugu dambaysana nicmadii ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala meeshii loogu talagalay ilaahay raalliga ka yahay buu ku bixiyey saddex arrimood baa la doona marka laysku daro qirid horta in la qiro marka labaadna in ilaahay la ammaano oo uu mahadiyo marka saddexaadna nicmadaasi meesha ilahay raalli ka yahay in lagu bixiyo macana saddexdaa arrimood baa la doonaya waxaa kaloo muujinaya ilahay addoommadiisa waa isku imtixaana subxana wa tacaala waxaa laga yaabaa rabbi subxaana wa tacaala isagoo kugu fiirinaya inuu kuusoo diro faqiir miskiin ah adigoo xoola haysta faqiir miskiina in laguu soo diro oo la yidhah bal orta oto ku soo aado oo wax ku weydiisto laguguna fiiriyo bal miskiinkaas aad ula dhaqanto haddaad ka baxdo marka alxuquuqu kaiira sida qolyahan oo kaleeto xagga ilahi subxaana watacaala baa lagaaga imaa marka xoolihiina in lagaa qaado suurtagal ah marka xigtana ilahi subxana watacala inuu kugu cadho marka halaga dadaalo oo inaan imtixaan ku jirno waa inaan dareenna wy maana inaan ibtilaysano laysku keen ibtileeyey saa inaan u garana way ilahina subxana watacala adoomadiisa u imtixaanayo hada bilahi tawfiiq sal allahuma waslm cala nabiyina mxamedi wala alih wsabi wslm walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh